cun wixii kusoo xiga haddii aad dad wax la wadaagayso ama aada keligaaba cunayso dhanka ku-xiga unbaa raashinka laga cunaa muttafaqun caleyh kamaa sabaq waa la isku waafaqay sidii soo hormartay xadiidkii aynu salay soo maray ee cumar bin abi salama ayuu u jeedaa sheekhu yaa ghulaam musami illaah wa kul wakul mima yaliik inuu shalay soo maray xadiidkii toddoba boqol soddon iyo sagaal buu u jeedaa sheekhu wacan ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma can inabi sal ly wasalam qaala wuxuu yihi albarakatu barakadu tanzilu waxay ku degaysaa wasata acaami raashinka bartamihiisa barakadu waxay ku soo degaysaa iyo sunnadu iyo ilaahay subxaana wa tacaala dheefta uu shayga gelinayo xeedhada bartankeeda fakuluu cuna oo ka cuna min xaafatayhi raashinka hareerihiisa darfaha iyo dhinacyada ka cuna walaa taأkuluu min wasatihi bartanka hayaan laga cunin rawa abu daawuud watirmidi waqaala xadiiثu xasanu صaxiix lafdigii abi daawuud wuxuu ahaa ida akala axadukum طacaama falaa yaأkul min aclى اlqasca wa fii riwaaya min aclى saxfa midkiin hadduu raashin cunayo raashinka meesha koree tunka ah ama kuruska ah ama bartamaha yuusan ka cunin ولكن liyakul min أسفله faina البركة تنزل min aclaaha dhinacyada ha ka cuno maxaa yeelay ama xagga hoose ha ka cuno barakadu xagga sareay ka imanaysaa nahyigaa ku yimid marka amarka ku yimid waa amru istixbaab bay jumhuur ahlicilmi ku tageen nahyigu ah walaa taأkuluu min wasatina waxay amru nadbin waاstixbaab laakiin alimaamu الshaafici abu cabdillaah moxamed bnu idriis fi lum wuxuu leeyahay nahyigu waa litaxriim nahyigu waa liltaxriim wuxuu leeyahy ninkii og in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu reeboo diiday in xeedhada bartankeeda laga cuno kadibna asagoo og sidaa ku cuna waa aaim dembiilo wey dembi baa loo qorayaa marka nawowi asagoo istixbaabkaasuu soo guurshaa laakiin raggii ka dambeeya waxay leeyihiin nawowi tarjiixiisu waa mukhaalifun linasi shaafici shaafici naskiisuu khilaafsan yahay marka xeedhada iyo weelasha marka wax laga cunayo hareeraha iyo dhinacyada ka cuna bartankan yaa laga bilaaba nahyiga asaga walaa taakulu min wasatihina wax lagu sarfiyo hadda oo lagaga leexiyo wujuubkii ama taxriimkii lagaga leexiyo ma caddo ra'yiga shaafici baad moodaa inuu xoog badan yahay walcilmu cinda allah wcan cabdilaahi bni busr radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi saxaabiga kaana lilnabiy nabi maxamed waxaa u ahaa qascatun xeedho oo yuqaalu laha lagu magacdhabo alharaau ti ifaysa ama caddayd alharaa waxaa loogu yidhi ama geedka laga sameeye laga qoray baa caddaa ama e, e, macdan iyo beriya wax noocaasoo lagu dhajiyey baa caddaynayey ama waxay la caddayd wixii lagu cunayo baruur iyo shaxmi wanaaga ay hayso ummadau nabigu ku dheefin jiray wax ku tari jiray waa xidho weyn oo afar sida lahayd bay ahayd afar dhagoodoo la qabto ayay lahayd yaxmiluha waxaa qaadi jiray arbacatu rijaalin afar nin baa qaadi jiray marka loo baada ti laga buuxiyo la rabo in dadka loogayo inay afar nin qaadaan hal nin iyo laba midna kuma fillayn xidhosaa u weyn oo asxaabu sufiya saxaabadan iyo markii ay weliima jirtay iyo nabigu wax ku tari jiray ayay ahayd falammaa adxuu markay barqimaysteen muslimiintii oo wasajaduu ay tukadeen adduxa salaata duxa ay tukadeen utiya waxaa lala yimid bitilka alqascati xeedhada ayada alqaraa la odhan jiray weynayd ayaa la keenay yacni wuxuu u jeeda saxaabigu waqad furida fiiha iyadoo maka la dhulhuleeyey wadadandhulula ma ahe waa kibis iyo canjeeriyo jabaati iyo xoogu hilib oo laisku daray wax idinkuaad jabaatigaad jiraadaan weeye wadaadda anaga de kitaabka akhriyi jiray wixii uun raashin la cuno eh, ama wadaada lagu suuro ama dad la siiyo bahalka dhuldhulaha la yidhahda u ficlaa marka kanuun bay ku miaalin jireen laakiin ariidku waa kibis iyo xoogo hilib oo lasku koosaaray wey meelahan maqaxadaad ka cuntaan hadda kaad tiradaan weeye maxaa dhahdaan jabaati xoogo lagu daray weeye uun hilib lagu soo daray ya special jabaat miyaa la yidhahdaa <laughs> khayr insha allah waqad urida fiiha iyadoo la kibiseeyoo kibistii lagu daray hilib suugaa loo jeeda faltafuu calayha way ku geedaanteenoo waa isku wareejiyeen xeedhada weyneed ee alqaraa iyo hareeraha saxaabadu ka fadhiisteen faltafuu calayha way isku wareejiyeen saxaabadu way e, e, hareerahay ka fadhiisteen falamaa kauruu markay saxaabadu batee oo cidhiidhi u noqday meeshii la fadhiisan lahaa oo isku geedaameen jaa rasuulula rasuulka ilah baa jilba joogsaday jilbuhu nabiga ku fadhiistay faqaala caraabiyu nin wuxuu ramiyi ah maa hadi iljilsa maxay tahay fadhiga nabi allow sidaan haddii weyn oo culummaa ama nabi ama boqor oma fadhiistee waa sidee nabigu intuu jiblaha dhulka dhigtay oo faraha ku istaagay sida atixiyaadka ee fadhiga dhex u fadhiisataan oo kale fadhiga dhex sooma taqaanaan fadhiga u dhexeeya labada sujuudood ee faraha la qotonsadee cirbaha lagu fadhiisto soo lama garanayo sidaasuu nabigu u fadhiistay maadaama meesha cidhiidhita waa isu dhuubaya suubanu tiibu marka dhaqanna ooma ahayn haddii inuu nabigu saa u fadhiisto nin weyna ama mas ama la jecel yahay ama xurmalna cinda alcarab saa inuu fadhiista dhaqan ma ahaynoo ceeb bay ahayd addoommada iyo dadka la liidaa saa u fadhiisan jiray agtooda tiibuu qoonsnay ninkii remiiga remiiga wax ma qarsada hadduu wax dareemee faqaala rasuululahi rasuulka ilah wuxuu yidhi ina allaha jacalanii ilaahi wuxuu iga yeelay cabdan addoon kariiman wanaagsan walam yajcalni igama yeelin jabbaaran dirqiyo ummadda dirqiya aljabbaar waa man yaqharu hayrahu calaa muraadi alqaahir waa axadka dadka qasbe ee dirqiya waxayse rabeen mariya jabbaarka la yidhaahdaa walam yajcalnii ilaah igama yeelin jabbaaran mid dadka muquunsho oo qasba caniidan xagga naxaqa baal maroo madax adag uma qaala rasuulla idan inaan sidaan u fadhiisto dhaqanka addoommaha aan sameeyo ilaahay baaba subxaanahu wa tacaala ii khalqaya wadaadu iska aamus baa la yidhi xadiid baa jira in nabigu maalin maalmaha ka mida uun malag baa yimid aan weligii nabigu u imanin markaasuu yidhi nabi maxamedow waxaad doonaysaa an takuuna cabdan nabiya aw takuuna malikan nabiya ma addoon nabi aad rabtaa mise boqor nabi aad rabtaa jibriil oo macallinkiisa oo la joogay baayaa u midaro yidhi nabi allow hoosu bax hoosu su dhig bal cabda nabiya markaasuu nabigu wuxuu hi addoon nabi aan raba inaan noqdo ee ma rabo boqor nabi ah ida marka tiibuu nabigu dareensiinayaa wadaadkan caraabiga ah ina allaha jacalnii cabdan kariima walam yajcalnii jabbaaran caniida uma qaala rasuululah rasulka wuxuu ku uhi saxaabadii badnayd ee xeedradii qarraa ku goobanayay kuluu ka cuna min xawaalayha hareeraheeda ka cuna wadacuu ka taga dirwataha kuruskeeda bartamaha ka taga yubaarak fiiha waa laydin barakayne waa laydin barakayne ka leexda bartanka la taaban abu daawud bisnaadin jayid ibnu maaja nasaa-ina waa wariyaan fi lkubraa mukhtasaran xadiidka isagoo ay wariyaan waa xadiid marka aad iyo aad u qiimo badan dhaqankaasaa marka muslimiintu yaqaanaan in wax loo cuno nabigu in lagu tarbiyey la doonaya carruurtana waa lagu tarbiyeeyo oo weelka la siinhayaba hadduu bartanka ka bilaabo oo suugadu taalle iyo uu hilibka laaco waxaa leedaha halkan kawa ku iman doonaa halkan ka qufo adaa gaari doona meeshaas tartiib marka waa in lagu tarbeeyo caruurta iyo dadka ahalkaaba dirwataha aclaaha bikasri daali wa dammiha durwana waa daalka waa la godaa waana la hoos dhigaa dirwataha iyo durwatahaba waa isku mido meesha u sarayse bartamaha weeye idan nahyigaasi sida uu shaafici sheegay lagu daayo ma bannaano marka xeedho iyo weel raashiin ah in bartamaha aad ka bilowdo adoo hareeraha iyo darfaha ka soo cuni kara baabu karaahiyat اlakli mutakian in la koodoon la jeclayn in wax la cuna adoo dangiiga janjeera dhinac u jiifa inaad xagga ka cunto ood ama xagga ka cunto waxaa weeye inaysan bannaanayn can abi juxayfata wahab bin cabdilaahi suwaai radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuul lahi sal lay slam rasuulka ilahi wuxuu yidhi laa aakulu wax cuni maayo mutaki anoo dangiiga ama dhinacdhinac u jiifa rawaahu lbukhaari shaaficiyadu markaa hawshan ayada inuu nabigu yidhi anoo dangiigo janjeedha cuni maayo raashiin waxay ku tiri min alkhasaa'is khasaaista nebi maxamed bay ku tiriyaan sida abulcabaas bn alqaas uu sheegay bayhaqina waa ka diido wuxuu ihi maya khasaaista mee nabi maxamed iyo khayrkiiba looma ogolo maxaa yeelay nebi maxamed iyo khayrkiiba waa loo kohodaa waa loo kohodaa jamaaca min asalaf oo saxaabiya taabiciin la marka iyagoo mutaki a ah ku cuni jiray buu keenay wuxuuna ku xambaaray inay ahayd daruuro darteed aysaa u ahayd marka ibnu cabaas baa ka oo khaalid baa ka mid oo cabid salmaani baa ka mid ibnu sirin cataa ibnu yasaar azuhri jamaaca min asalaf baa dangiigga ku cuni jiray marka diidada nabigu u diiday inay karaaha tahay ooysan xaraam ahayn baa lagu xambaara oo loo badan yahay qaala alkhaaabiyu marka itikaagaas la sheegay baa laysku maandhaafay nabigu hawshu uu diidan yahay la aakulu muttakian uu yidhi maxay tahay waa qaabke waa kayfiyade laba qaab keliya ayaan muran lahayn in wax loo cuno markaad laba qaab keliya inta kale muran baa ka taagan inaad labada jilib ku fadhiisatood lugahana intaad laabto aad labada bogcad aad ku fadhiisato sida dadka qaarkood atiyaadka dheay u fadhiistaan atiyaadka dhex lugta bidix baa lagu fadhiistaa tan midigna loo yarqoto insha labada lugoodba inaad taa u dhigto ood bogcadkooda ku fadhiisato dubmadowgana aad dhulka xijiso jilbahana aad dhulka dhigato qaabkaasi waa qaab aan karaaha ku jirin oon muran lahayn in wax loo cuni karo wadaad miaali adaa iigu dhowey hawsha aan sheegahaya lagu arkay sidaas lawyaha isku dhowey hadde safkiiba adaa qaatay sidaas waa muran ma laha sida kale waa in lugta bidix lagu fadhiisto tamidigna la qotansho sidaanaad wax ku cunto oo jilibkan uu caloosha kaa soo galo tusaale sidaa uu wadda maxaamin u fadhiyo wey toos kitaabka iska iska iska lexo si fiican lagu arkee sidaas wey haa aduu show sakaraad baa tahayoo saad samaysa lama samayn karo labadaa qaabbasa un baan karaaha inta kale muran ba ka taalla labada waad fahanteen labadaa qaab ka barto qolyaha tabliiqa aad u yaqaana dhowr goron la baxay hawlaha way ku fiican yihiin labadaa qaab keliya un baan karaaha ahay ninka haddee ay baashu ka soo horayso sidaa miyuu fadhiisan karaa ooma fadhiisan karo sida kale anfacaysa marka asaga sidaa in labada lugoodba loo dhigto kadib taasaa anfacaysa labadaa qaab waa laba qaab oo dhib yar weeye karahana aan lahayn nabiguna in badan uu isticmaali jiray saxaabadii salafkuna ay ammaaneen inta kaleo dhan muran baa ka taagan inaad eh, fadhigubad u fadhiisatood lugaha isdhaabsida haddaad u fadhidaan oo kale wadaaddaa waxna waa itikaa waa karaho laa aakulu muttakian inaad gacan dhigato ama midig ha noqoto ama bidix ha noqote ood saa wax ku cuntanaydna waxaa la yidhi waa itikaa inaad dhinaca u janjeersato waa itikaa inta kaleo dhan muran baa ka yimid labadaa qaab keliyan idiin sheegay ayaan muran lahayn tiibuu hadda rabaa sheekhu inuu fasiro qaal alkhaaabiyu inta kaleo dhan maxaa loo diiday ama loo karaahsaday waxaa loo karaahsaday xoogo mamanaan iyo hunguri weynan baa ku jira iyo nin usoo qaanshaystay inuu wax kala tuuro baad u nabiguna howlaha ma jecelo gobonimaduna kuma jirto laakiin markaad iska laabato saa iska tia nimaan hawshan danaynayn wax badanna aan qaadaynin ayaa tahay laakiin mar haddaad u garwaaxaysato ama aad u janjeersato ama aad gogol u dhigato raash u dhigata saad si fiican salka oola hesho dhulka awlahaas marka waa nin soo xadxayto cunto diyaara baashana jecel baad u muuqanaysaa mana quruxsano ninkii la odhan jiray ibraahim anakhaci ayaa la weydiiyo le maxay salafku u kahodeen in ruuxu itika wax ku cuno waxay ka baqayeen banu inay calool weyn ka soo bax calool yeeshaad markaad sidan kale labadan qaaba kale u fadhiisato raashiin badan cuni maysid laakiin markaad lugaha fidsatay eed marlma fidsatad waxaa wey caloosho dhan baa buuxsami foostadii meel walba waxbaad gelinaysaa marka macaalimu sunanka abudaud uu ku sharxaybu wuxuu rabaa inuu itigaaga fasiro qaala alkhaaabiyu almuttakiu haahuna muttakigu haahuna waxaa weeye huwa aljaalisu waa ruuxa fadhiya fadhiistay muctamidan asagoo cuskaday calaa wiaa'in gogol taxtahu ka hoosaysa qaala wuxuu yidhi wa araada nabigu wuxuu ka wadaa xadiidkan laa aakulu muttaki'an annahu laa yaqcudu inuusan fadhiisayn cala lwiطaa'i gogol uusan ku fadhiisanaynin walwasaa'id iyo barkimo ka ficli man yuriidu اliktaara sida ruuxa doonaya inuu badsado min aطcaami raashinka uu badsada oo kale nabigu u fadhiisan maayo wuxuu leeyahay sal muggii nabigu u fadhiisan maaye buui waxna ku cuni maayo gogol iga hoosayso ama barkinana dhigan maayo saan fadhiga aan ogu daahin si fiicanna ana wax oga cunin dadka marka raashin inay badsadaan rabo ama aad uga dhargaan ayaa sidaa yeelo ama salmuga u fadhiista ama fadhigubeed u fadhiista ama eh, tarbiic u fadhiista ama gogol hoosta dhigtaiyo barkiin suusan fadhiga ugu daalin bal yaqcudu nabigu inuu fadhiisanayuu sheegay mustawfisan asagoo is-uruurinaya mustawfisku waa ruuxa kodol ku taagan ee faracdeeda ku taagana durbanu dhaqaaqa raba ayaa mustawfiska la yidhaahdaa laa mustawطican aan salka dhulka dhigaynin war maad fadhiisid maya waa degdege markaad dhahayso raashin baa lagu keen adoo lugna ku taagan lugna kuu laaban baad wax tataabanaysa oo ordahaya kaasaa la yidhahda marka mustawfiska laa mustawطican aan sal muggii u fadhiisanaynin baan cunayaa wayakulu nabigu wuxuu cunaya bulqatan wuxuun sahay oo nafta ku ceshado bulqa ayaa la wax yare aad nafta ku ceshatay dhigjoojinta ah ee uun marka wixii remiyigu fiidgoosiga ay dhihi jireen oo remiyigu marka hadda marti timaadoo kale geela loo lishi lahaa iyo cawiyska damba inay xaggan ayn gaari karin baahi badan ay ka muuqato hal irmaan iyo sacbaa loosoo dhisaa ay kusii sugaan fiidgoosi baa la yidhahdaa af soomaaliga marka taasoo kale bulqa weeye waxaad kusii sugaysaa inta xoolihii iyo geeli qumanaa ka soo xaroonhaya ee laga caweynhayo kadib laga lisay ee weyn lagu dhiibayo bulqadu marka waa waxa yare marka nafceliska ah hada kalaamu lkhaaabiyi hadalka aanu soo sheegna waa khaaabi hadalkiisa wuuna ikhtisaariyey nawowi isagoo dhammaystiran ma aha wa ashaara hayru culummo kale waxay tilmaameen buuon khaaabikan ilaa ana almuttaka inuu yahay huwa almaa'ilu calaa janbihi ninka dhinadhinac u janjeera ficil mutakabirin ama ah la yidhaahdaa afar qaab buu sheegay ibnuqayim fii zaad ilmacaad ku sheegay intuba intikaa lagu fasiray tan waxaa weeye nin janjeera waa qayb nin salmiguu u fadhiistayna waa qayb midda saddexaad nin gogol dhigtay ama barkin dhigtay intuba waa la yidhi afartaasoo dhanba labada qaab hadda idiin sheegay wadaaduu idin tusaaleeyeen waxaan ka ahayn muran baa ku jira iskaga fogaada karaahada ka taga cilooyinka loo diiday ee cilal badan baa la sheegaa xikmooyin badan baa la sheegaa lakiin waxaa ugu run midaas ibraahim anakhi taabicia ka sugan uu yidhi kaanuu yakrahuuna an yakuluu taka'atan aw tuka'atan makhaafata an tacduma butuunuhum waxay diidi jireen inay dengiig wax ku cunaan ama salmugii wax ku cunaan ama fadhigubeed wax ku cunaan ayagoo ka baqaya in caloolay ka soo baxdo markaa ay cuslaadaan وcan anas bni maalik radi allahu tacaala canhu qaal ra'ytu rasuul اllahi sal lay slam rasuulka ilahi baan ko jaalisan fadhiya muqciyan fadhi daanyeeriya ama sida e, eygu u fadhiistoo kale eyga ama waxaan aan xagashooda laabimin oo kale waa aragteen daanyeerkii eygii bisata iyo libaax iyo xagal ma laha jiqil ma laha halkaa cududa ilaa halkaa xumaacumtaa way isku fidsan tahay marka jeeniga inay fidiyaan mooyeene sida laabi karaan waa dugaagoo dhan baa sidaa markaad salka dhulka dhigto gacmahana aad fidsateed ama foorrisaa iqacaaga la yidhaahdaa daanyarku saas u fadhiista waad aragteen hadde dhulka dhigaa labadii lugoodna hoos bay jiraan oo ku fadhiyaa labadanna kor buu saartaa labada gacmood jinyahana kor buu saartaa oo jilbuhu saara waad aragteen marka fadhi daanyarin saasaa laga wada eyguba saasuu yeelaa bisaduhu saasay yeelaan waa aragteen yacni waxaa weeye sida hadda sida hadda wadaadka u dambeey eh, eh, tusaalinay wey waa inaad lugta bidix ku fadhiisato jilibka midigna taagto gacantana aad jilibka dushiisa aad ka ridato oo sax ku qaado salkii baad ku fadhidaa jilibkina waa taagtay midig tii bidixina waad ku fadhidaa gacantana waxaad ku cunaysa jeeniga hore ra'aytu rasuula rasuulka ilaama arkayo jaalisan fadhiya muqciyan xaalu uu fadhi daanyeereeyey ya'kulu cunaya tamran timir cunaya riwaayo kale xadidku ileh baa faahfaahisayoo xilli ay salaadda weyd ayaa nabiga timir loo keenay markaasuu si degdega ah timirtii nabiga u qadqaatay asagoo sidaa u fadhiya fa ra'aytu yaakulu aklan xafiian si ah, ayuu nabi markaa u cunay rawaahu muslim almuqci huwa aladii yulsiqu alyatayhi bilardi muqcigu waa ninka ku dhejiya labadiisa badhyood dhulka ku dhajiya wayansibu taaga saaqayhi labadu dhuna taaga haddaad salka dhulka dhigto labada dhudhun ee jilbana aad kor u soo taagto seed wax u cunaysaa haddee ka laaci ama dhinacaad ka laacaysa goodadu waxay leeyihin waxaa weye iqcaagu tan uu nawigu sheega waa qayb laakin qaybta kaleed hadday miaalinayba sax ah oo nabiga ku badnaydba inuu wax u cuno qaababkaasuu nabigu samayn jiray waa qaab marka tawaaduc ka muuqdo addoonnimo ka muuqato isdhuldhigid ka muuqato hunguri weyn iyo mamanaan iyo howlahaana aysan ku jirin baabu istixbaab اlakli bialaaثi asaabica waistixbaabi lacqi اlasaabici wakaraahati masxiha qabla lacqiha waistixbaabi lacqi اlqascati waahdi اluqmati alati tasquط minhu waakliha wajawaazi masxiha bacda اlacqi bاsaacidi wاlqadami wagayriha baab dheer buu sheekhu isdaba dhigay wuxuu ihi istixbaab اlakli in la jecel yahay in lagu cuno bialaaثi asaabica uu baab yahay saddex farood in wax lagu cuno saddex farood suulka iyo labadaa faroodee kale farmurugsatada iyo farta dhexe saddexdaa wax lagu cuno inay sunno tahay wastixbaabi shaaficu odhan jiray waxaa weeye saddexun lagu cunana waa sunnat lmuslimiin afar iyo shanna waa ariiqu shayaan buu odhan jiray shayaan warkii weeye iyo ficlulmushrikiin in shantaba la gashado ama afartaba meesha lagu rifaaqo aad bay culimmadu u wastixbaabi lacqi اlasaabici iyo in la jecel yahay faraha in la muudo markaad raashinka dhammayso markaad dhammaysata raashinkii eed weelkii ka baxdo eed faraha muudsanaysa inta aad cunaysid raashinka dadka kula jirto faraha lama muudsado lanno calyadaadii iyo dhacaankaadii iyo candhuftaadii baad weelka ku celinaysa sax maa marka ayadaa markaad dhammaysata raashinkood heensato ama aad adugu fusheed ka baxdo darkii markaa kadib aad faraha muudsanaysa inta lagu jiro haddee dad baa iska waswaas fara badanoo shikii karaba oo markay korkaba muuto haddana xeerda ku soo laabtay haddee macaliyadaadii candhuftaada cunaynaa bay ku leeyihiin mana quruxsanaba sideeduba dhaqan ahaanna ma wanaagsano markaad dhammaysato kadib farahaadaa muudmuusay intaad waxna la wadaagayso far ma kartid haddaad muudsatana dee nagu soo noqon maysid odayga soomaaliyada laga sheegay laga sheegay koobka shaah haddii loo shubaa la yidhi dhulka ma dhigi jirin markaad u shubto wuu qaadis u fiiqsanhayo ku dhammaynayaa hadduu dhigo weligii kuma noqonin baa la yidhi hadduu dhulka dhigo wuxuu arkaa inay tahay hunguri xumo waxaad dhigta ku noqo ma wanaagsano wuu haysanayaa markuu dhammeeyon buu dhigayaa bas hadduu ku yidhahdo ku celisana dadkuu dili jiray ragbaba saa ku dilay bas baaban nin weyn baan ahay been maxaan ku fali buu jiray baa la sheeg hadduu bes ku yidhaahdo ood ku celiso dagaal baa yaa xiga maxay nin weyn baana bes baaban kuu leeya maxaa kale may adeerow haddii mar horan been kuu sheegay intaad isagu baahi haysana dantiisa u watana uu dhammaysan hawl u taalla maaha bes hadduu ku yidhaahdo baad iyo biyin midna laguma celin karo nin weyn baan ahayo bes baan idhehe been maxaan ku falayaa buu odhan jiray baa le dhib ma laha wa karaahati farihii in la tirtiro in la kohdoon la jeclayn qabla lacaqi intaan la leefin ama la mutanin ka hor waistixbaabi laqci اlqascati iyo in la jecelyaha xeedha labtirkeeda in la murdiyo ama saxankii la leefo ama shaygii qaadadii la leefo wa akhdi luqmati hunguri la'aan bay soomaalia u arkaan hawshaa iyadaa hunguri xumo iyo iimaan la'aan iyo raashinka kugu yaraaday iyo waxaasay u arkaaya inay sunaba tahay uma arkahaya iyo waahdi luqmati afgeliskii ama cadkii dhacay in la qaado allatii tasqutu minhu ka dhacaysa raashiinka ama ruuxa aakilka ka dhacaysa wixii kaa dhacay in laga daba tagoo tirtiro oon loo dhowaanin xoogu baa ku jira wixii dhacba la taabanin xoogu baa ku jira marka haddii wasakda gaadhay usraga iyo carada iyo qashinka laga tirtiri karo in laga daba tagoo lasoo qaato iyo waakla cunudeeda intuba inay sunno tahay wa jawaazi masxiha inay bannaan tahay in la masaxo bacda alacqi intii markaasi la leefay kadib farihii farihii intaad leeftay kadib ayaad hadana tartiri kartaa farihii waad leeftay raashinkaad ka dhamaysay tiish baad iskaga tartiri kartaa maraad ku tartiri kartaa haddaad rabto lugahaad iyo adimadaad hoosaad marsan kartaa gacmahaad isku masixi kartaa hadaan wax badan ku soo olin oobaad ku dhaashan kartaa wejiga hareedyahaad marsan kartaa culays ma wajawaazi masxiha farihi in la tirtiro inay bannaantahay bacda lacqi intii la leefay ama la muudsaday kadib bisaacati dhudhunka dhudhummada lugaha ama kuwa gacmaha iyo walqadami addimada hoose ee gumada hoose iyo wakhayriha timaha boqolyaha marsado madaxa iska marsada markaa u baahanba dufan iskaga baahan وcan بn cabaasin radi allahu tacaala canهuma qaala qaala rasul lah sal ly akala axadukum طacaaman midkiin hadduu raashin cuno falaa yamsax yuusan tirtirin asaabicahu farihiisa xataa yalcaqa ilaa uu leefo ama muudsado aw yulciqa ama cid kale u muudsiiyo bisadaad muudsiin kartaa bay dheen culummadu ku jirto faraha way ku leefto neef rabaayad oo qooliso guriga jooga hadduu joogo leefi karaa haddaad islaantaad isku fiican tihiin oon faraha nagadu ayn ku dhahayninna way ku muudsan kartaa carruurtaada yararkee iska jecel aabbuhu wuxuu soo taagaaba iska raba muudsii haddaad rabto ruux marka adugu aan kaa aan kaa yaqsanayn ama aan kaa shaxshacaynin adugu waad yeeli kartaa muttafaqun calayhi hadday marka waxay dhaheen waxaa lamid ah nin culummoo la barakaysanaya hadduu jiro wadaadihii kutubka sharxay qayba ka mida wadaadka hadduu xerta farihiisa u taago muudsadaanna dhimal ay dheheen xeertaa xeertaanadi ba ah xero kale wey oo ka hadlaaye ayib midda kale taas maba ogolino hawshaa khaas nabiga ku tahay calayhi salaatu wasalaam atabaruq hawsha noocaase tabarugaa suubanay gooni ku tahay axad la wadaagi kara hawshaana ma ay jirto lannu cilat tabaruk laguma sinno fi nabiyi wa fii hayrihi calayhi salaatu wasalaam shardu lqiyaas cala nabiyina waxaa shardi ah ama shardu lqiyaasi alfarci cala aslina waa in cilada ay ku siman yihiin labada shay ama ay farca ku badan tahay shardhigaa marka haddii la waayena waa faasid qiyaaska wa can kacb bn maalik radi allahu tacaala canhuma qaal ra'aytu rasuul allah rasuulka ilaahay baan arkoo ya'kulu cunaya bialaai asaabica saddex farood wax ku cunaya faidaa faraqa markuu dhammeeyo raashinka u ka farxashana laciqaha farihii buu muudmuudsan jiray suubanu calayhi salaatu wasalaam ciladuu u muudsanayana nabigaa inoo sheegi doona rawaahu muslim wa can jaabir radi allahu tacaala canhu qaal ana rasuul lah sal ly slam amara nabigu wuxuu amray bilacqi اlasaabici faraha muudsigoodu ummadda faray iyo wasaxfati xeedhada in la murdiyo ama la muudsado la leefo wa qaala wuxuuna yidhi innakum idinku laa tadruuna ma ogidiin ma garanaysaa fii ayi acaamikum ulbaraka raashiinkiinnu kay barakada ku jirto ma hore calooshaada tegaybaa ma kan ku hadhay hadhaagee hambadaa maka xeedhada salkeeda ku dambeeya lama yaqaan marka waxba laga tegin wey rawaahu muslim wa canhu can jaabirin ana rasul la sal slam qaal idaa waqacat hadday dhacdo idan cilada baa laguu sheegay mar haday sidaa tahay wlbarakatu fi lmajhuul weeye waad dariiqaa nabigu u maray baad yeelaysaa waadna ajirna ilahay waa kaa siinaya bal hadda qolya abxaad qoray aiba nabowi ka sheekeeya waxay leeyihiin daraasa waxaa timidba oo la helay oy hadda niman ingiriis iyo kuwa maraykanaba ay isku raaceen abxaadbaxdi ay sameeyeen faraha muudsigooda raashinka u dambeeya bakteriyada xune caloosha dhaawacday daawo ka taha yidhaahdeen faraha markay shaqaynayaan waxay bixinayaan hawo iyo dhidid baa ka imanaya dhididka iyo raashinka markay isku lifaaqaan oo la muuto caloosha u tagtana bakteriyada xun ee laga qaado kiniinkan badan ee inta isticmaashaan wuxuu baabiyaa bakterida wanaagsan buu baabi'iyaa waagi dambe calooshaada way adkaanaysaa musqusha si fiican u geli maysid dibaro badan baad yeelan raashinku waa kugu istaagaya adoo dhan baa fuura waxba qaadi kartid xidmahan yararkee marka dheefta kala baxa raashinka bakteriyada ay ku shaqeeyaan baa dhimanayso daawooyinkan cuntaan ay baabi'iyaan waxaa daawa ka ah muudsiga faraha la mudsanaya waxbuu ka qabanaya wax walba marka shareecadu ay idiin sheegtay xigma aydan garanaynin ayaa jirto mar walba soo baxaysa dib lagu ogaanaya wa canhu can jaabirna rasul sal slm qaal idaa waqacad hadday dhacdo luqmatu axadikum midkiin afgeliskiisiibaa ka dhacay ama xeedhadiibuu ka dhacay ama asagoo soo qaaduba ka fakado ka faniinay falya'huda ha qaado ha ka daba tago falyumid ha zuuliya ha ka tirtiro maa kaana biha wixii ku yaallo min adan usgaga ama wasaq kale ama qashin iyo xaab soo raacay ah walyakula ha cuno yuusan daynini walaa yadacha walaa yamsax yadahu ruuxa muslim gacantiisa yuusan tirtirin bilmindilfasaletiyn ku tirtirin yacanaa waxaan gacmaha lagu tirtirtay ama tiishka ama marada yartee loogu talagalay mindiil baa laska yidhaahdaa xataa yalcaqa asaabicahu ilaa afarihiisa uu muuqda ama uu leefo fainahu ruuxa muslimka laa yadri ma ogo fii ayi طacaamihi اlbarakatu raashiinkiisu kay barakada ku jirto kii hore ka dambe ka farihiisa ku dhegdhegan ka xeerada ku hadhay rawaahu muslim وcanhu can jaabir radi اllahu tacalى canhu ana rasuul اlahi sal lay slam qaal ina shayaana shayطaanku yaxduru axadakum midkiin buu la kasoo qaybgao la joogaa cinda kuli shayin min shani waa xadiid khatara weeye nusuus kaleana faahfaahayso caddaysa wax walba ood samaynayso waa imanaya ninka shaydaan lo odhan jira meel la kaama jiraba qariinka kula socdaa shaydaan haddee ee nabi maxamed ilahi uga kalmiya kuwa duurka adidu carrakawa a jooga ina shayطaana yaxduru axaduhum midkiin buu la jooga oo ka qayb galaa cinda kuli shayin shay kastuu soo xaadiraya oo kula joogay oo min shani xaaladaada wax walbood samayn haddaad shallaysan waa kula joogaa haddaad qabaysan waa kula joogaa haddaad suuligeli waa kula taagan yahay haddaad raashin cuni waa kula taagan yahay haddaad haweeney wax ka daya waa kula joogaa wax walba dad raashin abuuri wuu kula joogaa nabigaa tilmaamay xataa beerta markaad abuurayso waa kula taagan yahay bismillaahi ku abuur dukaankaad furi waa kula taagan aad ka bixi waa kula taagan yahay shaygaad ruux ka gada waa kula jooga yacni fal walbood qaado waa nin kugu laron lamaanoo imtixaan marka ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa la cuskada oo layskaga difaaca xataa yaxdura ilaa kala qaybgalo oo u yimaada ruuxa muslimka shaydaanku cinda طacaami markuu raashin cunaya calfanay faidaa saqaطat luqmatu axadikum haddaba marmidkiin hadday ka dhacdo afgeliskiisu u dhaco falyaahuda ha qaado falyumid ha ka tirtiro maa kaana biha wixii ku dhegayoo raacayoo min adan dhibaato ah uma liyakula ha cuno walaa yadacha lishayaan yuusan shayaan ooga tegin faidaa faraqa markuu raashin ka dhammeeyo falyalcaq asaabic farihiisa ha mudmudsado ha leefo fainahu laa yadri ma ogo fi ayi طacaamihi اlbarakatu raashinkiisu midkii uu barakada ay ku jirtay ama ay raacday garan mahaye waxba yaan ku dhaafin weeye rawaahu muslim وcan أنasi radي الlaه tacaalى canhu qaal kaana rasuul الlahi sal ي slam marka shaydaankaasi qaabka uu marka qaabka uu raashinka u cunay ama uga faa'idaysanayo luqmadii shalay meesha ku dhacday baad arkaysa iyadoo weli taalle waa sidee bay culimmadu yidhaahdeen aahaar baa tilmaantay shaydaanku raashinka kaa dhacay haddaadan ka daba tegin oodan qaadin asagu inuu markaaba qaato afka geliya ma ahee wuu ursanayaa ursigaa uu ursaday ku dhargahayaa waxaa jira makhluuqaadka ilaahay dabaaic iyo khasaais iyo quwa buu geliyey xayawaan waxaa jira ilmihiisa aan nuujinin wax u jirin daymada ku koriyay dheheen soomaalidu ma taqaana diidiin bay dheheen ilmihiisu daymadu ku koriyaa saasuu carruurta u fiirin saasuu oga ag wareeg indhahu ku taagi carruurtu waa kobcahayaanba warkaasay soomaali sheegeen ma filahayo laakiin inay saxtaa bal hala fiiriyo xayawaan ilmihiisa waxunaan u taraynin koluu u soo qadhaabo wax soo raadiya ama naas nuujiyo ama candhuuf u tufo wax u daadiyo xayawaan aan laga dhoongin ba jiro ilma u qaraami intu yarya laakiin asaga wuxuu soo cunaa afka ugu gura kuwa caano dhiig aad mooddo carruurtooda siiyaa jiro afkooda ka qulqulaya ama sankooda ka qulqulaya sida baashan dhaadheere ee abunaxaamka carabtu ay yidhahdeen innagoon aan dhihi jirnay maxay ahayd bolomboolada midda waaweyn ee dhaadheer ee cantallaag way u eg qumbilaa ma aha baashan biyo joogta ee minjimaha gudgudana dhaadheereed usha bakoorada moodiso maad arag ya balabolo ma aha boonlobku midkan waaweynee faraha tuub isku xidhana weeye kaa iga dah middan dhudhuubane cadcadee lo'da raacadee kabajaanka caydhsatana lama rabo mid ka weyn baa jirta xuurna ma aha xuurtu waa yar dambas dambas bay u eg tahayoo iyadoo cadcadda way jirtahay mid waxaa jirta intaba ka dheeroo qumbilaaga u eg oo qoor godan baa jirta minjimo gudgudunna way leedaha afgudunna way leedahay biyahii dhex socotaa oo kalluunkaas waxaasay la baxdaa midaas way midda ilmaheeda dhiiggaba ku korisee sanka dhiigga ka sidi dhiiggaasu caba ilmuhu nuugaya idan almuhim waxaa weeye culammadu u badan yihiin shaydaanku raashinka wuu ursanaya markuu ursado wuuba cokanaan wuu dhargayaaba waaba dibir waa dhargay marka waxaa loo diiday waa inuu wuxuu ursado inuu waayo oo bisinka kaga goyso cadki dhacayna aad soo qaad dadka celiso ila ninku waa cadowe waa in si walba loola dagaalama cunaqabatayn dhaqan lagu sameeyo wey cadowga miyaa laisku wa can saciid bni xaarid eh, raximah llahu taala sa'ala jaabiran inuu jaabir weydiiyey buu sheegay can ilwuduuka weyse qaadadka mima masat innaaru dabku wuxuu taabtay dab la saaree la kariyey ma laga weyse qaadanayaa baan idhi buuhi faqaala wuxu maya shaah iyo cunto iyo dab la saaree la kariyey in laga weyse qaato waajib ma u jeeda imaamku laakiin waa sunno biijmac اlmuslimiin dab wixii la saaray ee dab lagu kariyey in laga weyse qaato waa sunno waa mutafaq shayga asaga cinda ahli اlcilm ee laakiin waajib ma aha saa u fahma wuxuu ihi saxaabigu qad kunaa waxaanu ahay zaman الnabi xilligii suubanaha calayh الsalaaة wasalaam laa najidu kuwa aan helin mila dalika acaami raashinka noocaasee duxdaya ama dufan kale ee faraha ku dhagahaya ama subaga iyo dufanle iyo dux maanan heli jirin buur wax iska qalalan baan heli jirnay ilaa qaliilan marmar dhifdhifa mooye faidaa naxnu wajadnaahu raashin dufanle ama duxle haddaan helno lam yakun lana manaadilu fasaletiyo maan lahaan jirin ama e, e, e, istiraasho ilaa akufanaa gacmahayaga mooye haddaan raashinka noocaasi hilib ama dufan le ama duxle aan hello maanan lahayn buu marka istaraasho iyo manaadiil aan gacmaha ku tirtirna gacmaha annagaa noo ahaa manaadiil iyo wa sawaacidana dhudhumadannada meelaha dhudhumada ah, kuwa hoose ama kuwa koraa ah. iyo wa aqdaamana adimaha hoose gomadaha uma nusalli waanu tukan jiray walaa natawadu maana weyse qaadan jirin rawaahu lbukhaari yani haddii marka uu mindil ruuxuelna wuu samaynaya maalin baa nabiga raashin loo keenay markaas asagoo cunaya hilib baa salaaddii bilaal aqimay markaasuu nabigu maa lahu taribad yadaahu marka fasilyatim intuu iskaga tirtiro iska masaxay markiiba yuu baxay riwaayada marka wuxuu ujeeda waxaa weeye riwaaya kala cadays qultu lijaabir hal calaya wuduu'un fii ma masat الnaar waajib ma igu inaan ka weyse wixii dab la qabadsiiyey ama dab la saaray idan marka masalada taa hore yaan lagu khaldamay shalay baa wadaadii weydina ku khaldamay oraan waxay ahayd wax walboo dab la saaro oo la kariyo biyo iyo baadba in laga weysiistaa waajib ahayd biyo iyo baadba wixii dab la saaree naarba ay taabato in laga weyse qaataa waajib ahayd waagi dambe nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu ummaddu ku yidhi wixii dab la saaray ka laga weyse qadan maayo waajibnimo looga weyse qadan maayo laakiin waa sunno ninka ka weyse qadanaya taasi waa gooni waa masale ku saabsan wax walboo dab la saaray ahayd xukumka horea waa waajib in laga weyse qaato waa la nasakhay hilibka geela laakiin shuqulkuma laha dab iyo dab la'aanba isgeelnimu weysada u jabiyaa ama ha la kariyo neefka xoolaha haddii la gowraco oo birsal uu yahay hilibkiisa isagoo cayrin ma la cuni karaa mise maya waa la cuni karaa xaaraan maaha neefkii baan gowracay si saxan u gowracay saantii baan ka bixiyey anoon dabba saarin miska barfuuqi karaa wax xaaraan ma way bannaan tahay in la kariyo way fiican tahay bakteriyada la sii delahayaa waxbaa noqonay haddaad adugu baratay ood cuni karto wax kuu diidaya ma jiro hilibka geela marka ama ha la kariyo ama caydhiinimaha lagu cunee geeljiruno kuruska qayb qaybtii laodhan jiray ammaan miyaa laodhan jiray ammaanka isaguba isku cunaanba isagubay dabba ma saaraanba mhm. marka hilibka geelu hilib geelnimo ahaanbu weysada u jabinaya shuqulkumal xukumkan asaga ah wixii dab la saaray laga weysaysto waa la nasakhay shuqulkumalah nabi allow maka weysayna hilibka adhiga haddaad doontan ka weysaysta hilibka adhiga ee la kariyey maka weyse qadaana haddaad doontan ka weysaysta adii iska daaya geela nabi wuxuu yidhi tawada'uu min luxuumi اlibil xadiidkii jaabir iyo kii baraa ku yimid fi saxiix muslim waa masale aad u xoog badan ay ku tageen iska ogaada yaan la isku khaldin hadda beryahan dambe iyo hawlaa la cunaaye qolyaha hilibka sambuuska ku jira ee geela ma laga weyse qaadanaya midka collobta ah ma laga weyse qaadanaya oodkac ah. colab qolyaan garanaynin ma laga weyse qaadanaya sheekxmaaadi wuxuu sambuus laga weyse qaadan maayo raxmat ullahi tacaala calayh sheekxmaaadi asagu wuxuu sambuus laga weyse qaadan maayo maxaa sambuus magac kaluu yeeshaybu sambuus baa la yidhaahdaa hawshaa marka anagu maana ku taageersanay laakiin waa hilib geel meeshaad ku aragtaan ama wa lagu lao ama lagu lana iska ilaaliya ka weyse qaata salaadiina muran hagelina iyo weysadiina rawahu lbukhaari masalada marka ku saabsan gacmaha dhaqidooda oo halkan xadiidka u dambeeya gacmaha dhaqidoodu salafku waa isku khilaafeen wadaadda waxay waa mustaxab waa sunno in la farxasho cuntada ka hor waxaa kaloo sunno ah marka raashinkaad dhammaysateed muudmuudsato eed iska tirtirtaadaan in la farxashana waa sunna jamaaca ku tegey jamaaca minaslam waxay dha waa bidcaba waaba dhaqan majuus way ma bannaano farahaada fiiri hadday nadiif yihiin iskaga cun hadday wasaqo kugu tale iska dhaq waa sax waa hawl u laabanaysa xagga nadaafadaada uun farahaadu sidii remiyiga haddaad tiraado war gacan dhaqaa la yidhi nin shalay baan ceel joog ahaa buur baan shalay joogay maxaan ka dhaqanhay shalay baabaan ceel joogay oo shalay goormay ahayd maxaa ka dambeeyey habeed iyo aafaa ka dambaysa sooma marka leyt ibnu sacad iyo sufyaan athawri iyo maalik ibnu anas iyo jamaaca manasa waxay odhan jireen waa ficlu majuus qolyahan reer dabcaabudkaa ayaa had iyo iska nadiifa farxal la soo ordahaya wax walboo la cunaya biya la socdaiyo farxal bay la ordahayaan yacni waxaa saxay leeyihiin kolba nadaafadaadan baad eegaysaa gacantaadu hadday nadiif tahay waad ka raashimanaysa haddii wax kaaga yaalin iska nadiifo sharcigu islaamku waa jecelya nadaafadde laakiin in sunno laga dhigo le waa sunno waxba kama jiraan bay dha dhaqan majuus qolaha yidhi marka waa sunno daliil ma hayaan idinkuna daliil ma keeni kartaan aad sunno kaga dhigtaan ra'yiga waa ficil majuusna xooguu yar adag yahay yar qallafsan yahay tafsiilka ah nadaafadda uun loo celiyo ayaa wanaagsan baabu takhiir اlaydi calى الطacaam wuxuu baab yahay gacanta in raashinka lagu badiyo la wadaago khayrka ku jira gooni wax cunidu shalay baynu ka soo hadallay laysa calaykum junaaxun an ta'kuluu jamiica aw ashtaatan inaad gooni u cuntood keligaa cuntiyo in la wadaago labadu way bannaanta waxaana fadli badan wadaagga ina axaba الطacaami ilى اllahi maa kaurat calayhi اlaydi waa nagii shalay soo maray ilaahay raashin wuxuu ugu jecel yahay iyo cunto la cuno miday gacanta ku badatee la iskugu tagee la wadaago idan gobanimadaa sidaa ah iyo dhaqan wanaaggaa sidaa ah, in wax la wadaago oo layska warqabo oo baashu gooni gooni cunid way xun tahay mm. waxay dheen axmaarada ku maamaanin keligii cune keligiibuu dhintaa axmaarada etoobiya keligii cunay dhehee keligii buu dhintaa alla weydiiye qolyihii ogaadeen inay axmaar isku ficnaayeen waxay saa ku dhihi jireen bishaayo bilaale bishaayo mootaalla ahay ahayd haye saas in ahayd baan u malaynaya axmaariyiinta weydiiye <clears throat> almuhim <clears throat> can wirt radi allahu tacaala canhu qaal qala sal slam dacaamu اlinain laba raashinkood kaafi alaaata saddex buu ku filan yahay kaafi alaaati saddex buu ku yahay wa طacaamu alaaata saddex raashinkoodna kaafi alarbaca afar buu deeqaa culimmadu waxay ma aha xadiidku taxdiid ee waa taqriib laba raashinkood afar buu deeqaa saddex raashinkoodna afar buu deeqaa waxaa laga wadaa raashinka laba loogu talagalay dad ka badan buu deeqi karaa kii afar loogu talagalay dad ka badan buu deeqi karaa ee ma aha in la xadaynayo oo la qoondaynayo la goynayo sida adoo wax yarkaad ad iskugu talagasho ummad badan ba anfici karaa wey macnahaasuu nabigu u jeeda saa darteed riwaayadii tabaraani fi lawsat bisanadin daciif baa caddaysayo cilada uu nabigu u yihi dacaamka labada ruux saddex buudeeqa raashinka saddex loogu talagana afar buudeeqa uu nabigu u yidhi ciladii buu caddeeyey riwaayada ay caddayso kuluu jamiican walaa tafaraquu kuluu jamiican walaa tafaraquu idayl iyo wadajir wax ku cuna kala tegine faina طacaama alwaaxidi yakfi الاثnain وطacaamu الاثnain yakfi اlأrbaca وطacaamu اlarbacati yakfi الثamaaniya sidaasay ahayd riwaayadii ciladu marka waa maxay wadajirka iyo kulanka yuu nabigu jecel yahay muttafaq calayh وcan jaabir radi allahu tacala canhu qaal samictu rasul ا sl slam yaquul طacaamu اlwaaxidi yakfi الاثnain hal raashinkii labuu deeqaa وطacaamu الاثnayni laba raashinkoodna yakfi arbaca afar buu wa acaamu larbacatina yakfi aamaniya sideed buu ku filaada rawahu muslim ziyaada cinda abaraani fi lkabiir ayaa jirta fii aakhir alxadiid fajtamicuu calayhi walaa tafaraquu markuu xadiidka sidaa u dhammaystiray wuxuu fajtamicuu calayhi raashinka wadaago iskugu taga walaa tafaraquu ha kala tegina walaa tafaraqu ha kala tegina mar haddii nin walba u qaato weel weynba ha laga wada ritee waxaad moodaa in xadiidku uu diidayo faاjtamicuu calayhi walaa tafaraquu walaa tafaraquu marka hal weel laiskugu tagahayo ayaa markaa wadaagu noqonaya bاب أdب الشhرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ wuxuu sheekhu yidhi wuxuu baab yahay adab shurbi aadaabtii akhlaaqdii anshaxa wax loo cabo ama loo dhamo waistixbaabi tanafusi iyo neefsiga in la jecel yahay aaa hor la neefsado khaarija alinaai weelka banaankiisa markaad biyaha miiganaysa ama caanaha dhammayseed muddo rabto inaad hal mar haddaad kabanayso wax yaraad ka rabto hal mar baa kugu filan haddii laakiin aad muddo inaad si fiican oga dharagto waa inaad una neefsataa la rabaa inaad u neefsataa la raba ood neeftuun weelka ku neefsanin aad bannaanka ku neefsato hawadaadii aad bannaanka geyso iyo wakaraahati tanafusi ku neefsiga in eh, la necab yahay fil inaai weelka gudihiisa lagu neefsado lanna biyihibaa uraya biyihii ayaa uraya way isbedelayaan dadka qaarkoodna de kaa dambeeyana xoogo waa ka waswasahayaan wastixbaabi idaarat اlina iyo in la jeclay weelka in la wareejiyo cala alaymani falayman nimba ninku ka mid dhiilka caanaha midigtaa loo dhiibi kadib kuxiga midigtaas u soconaysaa wey bacda almubtada'i kii lagu bilaabay kadib kii lagu bilaabay kadib yani marka hore waa soo maray weelka iyo raashinka iyo waxaad ruuxa weyn baad ka bilaabi ruuxa weynaad xurmaynayso jamacada meesha fadhiya ninka u qiimo badan ugaaskooda odayga u weyn culummada waad ka bilaabi markay bilaabato wixii ka dambeeya midigtiisa u soconaysa isaga midigtiisa loo sii wadaya saa darteedna markay wax bixinayaan ama dhiibaya raashin nabigay ka bilaabi jireen xilligii dambe abubakar bay ka bilaabayaan kadib midig bay u wadayaan saasay hawshuu ku soconaysa وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة نبgu wuxuu ku neefsan jiray cabitaanka u neefsan jiray cabitaanka ثaلaaثan saddex jeer متafق عalayh muslim ba wuxuu ku daray xadiidka ويquل إنه أrwى وأbrأ وأmرأ قاala أنس وأna أتنفس في الشhرب ثaلاثة markuu wariyey anas nabigu odhan jiray buu ihi inahu arwa saddex goor inaad u neefsato ayaa lagu dhargaa biyuhu way ku turqayan haddaad daldasho ood qurququrqurqu ka siiso dhib bay kuu geysanayaan waybay kugu istaagi karaan way ku wareemi karaan inaad u neefsata intaad xoogow aad cabto u neefsato haddana ku noqotood u neefsataa lagaga dhargaa innahu arwa min alrayi cokanaanta iyo dheragta biyaha laga dhargay laga bogto baahida saasaa in loo neefsadaa u wanaagsan wa abraw ay isagaa u fayoobi badan oo dhib kuu geysan mayaan ku turqi maayaan markaad caanaha aad u neefsato wa amarow xagga mari'ayo jidiinkana ayagaa u marin og tartiib bay marayaan wey aniguna sida nabigu u yeeli jiray baan yeelaayo markaan wax cabbahayo saddex goor baan u neefsadaa oon u nastaa buu odhan jiray anas muttafaqun calayh yacnii yatanafasu khaarij alinaa way iman doontaa weelka bannaankiisaad ku neefsanaysaa intaad miigato fuuufsida dameerahii dhihi mayse abaymaanuuuftakuhaynao biyii kicinayaan xooluhu waa sidaa ayagoo cabayay neefsadaan dugaaggu waa sidaa idan nabigu wuxuu rabaa hadaan bini aadam nahay dugaagga iyo cidooda iyo majaadinta inaan ka duwanaano oo ruuxa muslimka uun bahaa'imta shabihin xataa fi shurbi walakli oo akhlaaq iyo dhaqan gooni ruuxa muslimka uu yeesho wacan bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا هcabina waaxida ay shurban waaxidan hal mar biyiha ku dhammaysanina ka shurbi اlbaciiri sida geel wax u cabo kale ka shurbi اlbaciiri sida neefka geel wax u cabo ratigu mar hadduu darka afka geliso u miiganaya u wado ee u neefsanayo yuu ku dhammaysanaya markuu daalo farur dhabanhayaa haddana waa ku noqonaya laakiin intaaso dhan neeftuu wadahaya waa ogtihi ولكن اشربوا nabigu wuxuu ihi ku caba biyaha matnaa laba neef walaa saddex neefood wasammuu magacaaba ilaahay magacaaba idaa antum sharibtum markaad wax cabaysaan bismi illaahi dhaha waxmaduu ilaahay ku mahadiya idaa antum raafactum markaad rafactum fama can linaa ama rafactum اlinaa can ilfam markaad weelka af ka qaadaanna ilaahay ku mahadiya idan markaad biyaha cabitaanka dhammaystaan alxamdulilahi dheh markaad bilaabayso horena bismi illaahi dhebo nabigu kuri alayh isalaatu wasalaam rawaahu wa qaala xadiiun xasan xukumka uu ka soo guriyey tirmidi iyo imaamu nawowi kuma nusakhda hadda madbuucada ah makhtuudada inaan muraajacayn ima suuragelin wadaadaha ka soo guriye o dhanna waxay un ka soo guuriyeen wa qaala xadiiun hariib xadiiun hariib bay soo guuriyeen marka xadiidkan faqaraadkiisa o dhan horta shawaahid buu hal faqro oon shaahid lahayn ma ay jirto laba neefood iyo saddex neefood in lagu cabo axaadiis badan ku timid in ilaahay la mahadiyo markaad raashiin dhammaysato ama cuntona ama cabitaanna axaadiis badan baa ku timid bisinka shay walba in loo qabto cabitaanku kow yahayna adilo badan baa ku timid maxaa la diiday in bahaa'imtii xayawaanaadkii xoolaha laga duwa aadamahana axaadiis badan baa ku timid laa tashrabuu waaxidan ay shurban waaxidan ay binafasin waaxidan hal neef waxa ku ka shurbi اlbaciir sida rtig wax u miigtoo kale walaakin ishrabu manaa waulaaa laba jeer iyo saddex jeer u naafsada inta marka laa tashrabu shurban waaxidan ka shurbaciir waad waxay yidhaahdeen axaadiis tilmaantay in markaadan biyo badan u baahnayn marna biyo badan baad u baahan tahay marna wax yar baad rabtaa markaad wax yar rabto hal neef baa inuu marka diidayaad moodaabadhe xadiikan axaadiita uu ka imanayo kama hor imanaye tuu waa maxay oo markaad biyo badan cabaysid miigan si nabiga rigtuu ku bishabahay laa tashrabuu shurban waaxidan ka shurbi lbaciir waa markaad biyo badan cadcabayso eed u baahanayso inaad neefsato laakiin markaad biyo yar kabanayso neef besaa kugu filan xadiikuna taa kamama hadlin baa yaa ka fiican lagu jawaaba wadaadka muxaqiqa hoosta xadiidku waa daciif buu waana wajiih ra'yiga tadciifka laakiin in la taxsiniyo xukumka nawowi uu sheegayna asna waa qariib jiddan limaada sanadka waxaa ku jiro wadaadka lagu daciifinaya wadaadla yaziid ibnu sinaan alrahaawi yaziid ibnu sinaan abu farwa aljazr alrahaawi waa nin taabica min ataabiciin raggii cali la socon jiray ee dagaalka sifin kala qaybgalay buu ahaa ninkaasi waa nin iqatun fii diinihi cadlun fii diinihi nin qiimo badan buu ahaa laakiin xifdigiisaa laysku hayaa xifdigiisaa laysku hayaa jumhuur ahlixadiid waxay qabaan inuu daciifun muطlaqan yahay axmed iyo yaxm nuciini iyo cali madiini iyo daara qudni iyo nasaa'i iyo waxay ku tageen ninka inuu daciif yahay muطlaqan bukhaari wuxuu leeyahay ninkaa daciifun muطlaqan ma aha laa ba'sa bixadiiihi laa ba'sa bixadiiثihi buu idhi إila ma rawaahu canhu ibnuhu muxamed فإنhu yrwi canhu manaakiir buaari asagu wuxuu hi saad sheegteen maaha waxaad moodeen bukhaari ka daqiiqsan yahi wadaadaha lann wuxuu ninkan kala qaada ninkan axaadiitiisu markaan dabagallay waa axaadiid fiican bun oon dhib lahayn allaahumma wuxuu ka wariyo wiilu asagu dhahay baa jiro maxamed masiid la yidhaahdo ninka aabbihi wuxuu ka qaato waa laa ba'sa bixadiiihi ila ma rawaa canhu ibnuhu muxamed mar kale wuxuu leey waa muqaalib اlxadii tirmidi baa labada xugum jaamica ku soo guuriyey xugum saddexaadna cilal kabiir buu ku soo guuriyey intuba bukhaari asagoo halkaasuu maray oo wuxuu leey ninkaas saad mooda aan kala qaadno xadiidkanna ma aha min xadiii ibnihi waa min xadiii wakiic wakiic ibnu jaraax abu sufyaan aru'aasi ayaa warinaya saa darteed xukumka xadiiun xasanunta la odhanayo hariibtaasi nawowi soo guuriyey ee nuskhadiisii dhacay waa wajih jiddan maxaa yeeley ninka yaziid bnu sinayn arahaawi tirmidi axaadiis dhowru u taxsiiniyey oo asagu la tafaruday waxaad fiirin kartaan jaamicu tirmidi raqamka waxaad kaloo fiirin kartaan cilalkiisana asna kaga hadlay tirmidi iyo bukhaari waxay qabaan ninkan inuu yahay saduuqun xasanxadiis bay qabaan ilaa maa rawaa canhu ibnuhu muxamed ibnu yaziid abu xaatim araazi oo mutashadid ah wuxuu yidhi maxaluhu sidqu yuktabu xadiiu walaa yuxtaju bihi wa kaana alhaalibu calayhi اlhafla waa nin saduuqa xagga dayaanadiisa laakiin xadiidkiisa waa laqori lilctibaar la xujaysan mahayo haflada ku bi kaana yakhtau kaiiran wadaad la yidhaha marwaan bn mucaawiya wuxuu idhi waa habtun ninkan maba aha buu i hawlaha shigtaan waa nin iqao cadli ah oo xifdigiisna lagu kalsoonaan karo adoo jumhuurtu meel bay ku dhufteen tadciif mutlaq ah iyo tadciif muqayad ah. ah tadciifka muqayadkaad moodaa inuu quruxsan yahay inuu qurucsan yahay hadda markaynu fiirino inkastoo markaan jaamicu tirmidi marayay tadciifka mulaqa aan maray maxaa kumama baraarugin meelaha kale uu tirmidi ninkan uu ku taxsiiniye uu kaga hadla xadiiiisa iyo nuquusha bukhaari uu ka soo guuriye tirmidi maanan ku baraarugin saydun ha noqotay haddii la daciifiyana wejkaas wuu leeyaho ninkaasaa lagu haysta xadiidka haddii layidha waa xasanna waa wajihun jiddan taxsiinkana aan u dayna insha allahu tacala intaynan ka tegin qariin labaad baa jirto khatara asaga ibnu cabaas waxaa ka sugan iyo ardaygiisi cikrima oo raawiyatu ibnu cabaasa oo rag a'imat اlfiqi wاlxadiid wاtafsiir ah iyo taawus bnu kaysaan inay odhan jireen laa tashrabuu binafasin waaxidin fainahu sharaabu shayطaan hal neef ha ku cabina biyo badan maxaa l shayطaankaa sidaa waxoogu cabee xadiidka ibn cabaas baa warinaya laa tashrabu ka shurbi اlbaciir ibn cabaas baa waranaya ardaygiisina saasaa ka asaxday xukumka asaga ee fainahu sharaabu shayطaanna wax lagu ogaan karaa bilijtaadmiya waa wax nabi in laga soo xigta mooyeen cid kale aysan ogaan karin marka qarinaas waa qarina muqawiya xadiidku asalkiisu ibn cabaas uu ka sugan yahay qaabkaasna adu waa jira almuhim tanafuska waalka dhexdiisa in lagu neefsada un ha la iska ilaaliyo wa can abi qataada radi allahu tacaala can ana nabi sal slm naha ummaddu wuxuu ka reebay an yutanafasa in lagu neefsado ama la afuufo filinaai weelka muttafaqun inaad ku neefsatay iyo in la afuufa lama ogolo saxar baad ku aragtay ma afuufi kartid ama qori intaad qaad iyo qaad iskaga bixi ama farta kaga bixi ama biyaha yar balqi mooyeene lama ogolo ku neefsana lama ogolo ciladuna waa nabigu wuxuu sheegay inuu biyuhu sidaa ay ku urayaan mana wanaagsana haddee yacni wuxuu u jeedaa yatanafasu fii nafsi اlina weelka gudihiisa in lagu neefsado nabigu diiday ee maa in laga neefsada maaha in lagu neefsado iyo in laga neefsado waa laba kale masalo وcan أنس رضي الله تعالى عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم utiya nabiga waxaa loo keenay bilabanin caanaa loo keenay qad shiiba la barxay bimaain biyo lagu barxay nabiga waxaa loo keenay caano biyo lagu barxa loo keenay biyaha caana waxaa lagu barxaa in lagu badiyo waa loogu barxaa in culayskooda layskaga khafiyana waa loogu barxaa oo la dabciyo oo ruuxu jidinkabiy caanaha cuslaaba ma qaadan karo waxaa loogu barxaa in layska qaboojiyo caanuhu marbay kuli marka candhada ka soo baxanba waa kulliyihiin ama qorax baa kululaysay dana badan baa loogu barxaa wa can yamiinihi caraabiyun dhanka midig nabigu waxaa ka fadhiyey nin remiy ah. wa can yasaarihi dhanka bidixna waxaa ka jooga abubakar baa ka jooga fa shariba nabiga caanihii dhamay suubanuhu waa dhamay caanihi uma acطa alcaraabiya ramiigiibu weelka u dhiibay isagoon weydiinin wa qaala wuxuuna yidhi alaymana falaymana ninka kuwa ku ka midigaya raashinka iyo cuntada caanaha la siiyo alaymana falayman yani ficil baad ku nasbinaysa uctu laymana falayman haddii la godana mubtadoon baad ka dhiga ama khabar baad ka dhig limubtadain maxduuf alaymanu axaqu wey alaymanu falaymanu axaqu asagaa u xaqnimo badan baad markaa qadaraysa ama muttafaqu calay qowlugu nabigu saxaabigu ui shiiba ay khulita wey lagu barxay lagu daray ayb tan marka waxaa ku jira hadiyo goor ruuxa midigta leh midigta jira ee ruuxi lagu bilaabay raashinka ama cabitaanka lagu bilaabay midigtiisa jira ayaa iskaloo la siinaya وcan shl bn sacdin الsaacidi radi allahu tacalى can ana rasul اlah sal slm utiya bisharaabi nabi maxamed sharaab baa loo keenay fashariba minhu cabitaanka loo keeno wax ka cabay wa can yamiinihi hulaamu dhanka midig nabiga waxaa ka jirayn nin da'yar baa ka jiray waa ibn cabaas wa can yasaari dhanka bidixna waxaa ka jooga ashyaahu niman waayeelo oo da'ah khaalid bin weliid baa ka midoo nin weynaa imabreedna ay ahaayeen anas ee cabaas ibn cabaas faqaala lilghulaami wiilkii yar nabigu wuxuu ku yidhi ata'danu lii ma ii fasaxaysa aan uciya inaan siiyo dhiilka caanaha haaulaai duqaydan bidixda iga jira faqaala alghulaamu wiilkiiraa wuxuu yidhi laa wallaahi maya nabi allow laa uusilu doori mahayo u doori mahayo siin mahayo binasiibii minka nasiibkaan maanta kaa heleen kugu yeeshay axadan aadame fatallahu nabi maxamed baa weelkii wuxuu saaray fatallahu rasuulullah rasulka ilahi wuxuu dejiyey weelkii fii yadihi fii yadi alghulaam wiilkiiraabu weelka u dhiiba farta ka saaray muttafaqun calayh xadiidka hore iyo kani maxaa u dhexeeya midka hore muusan idan ninkii reemiig ahaa markuu nabigu dhiilka asagu dantiisi ka bogtay isagoo farta ka saaray maba weydiininba duqaydan ma siiyaa iyo nimankan duqayda kale mau dhiba ma dhihin wiilkanna wuu weydiiyey wiilku waa ibnu cabaas cabdullahi ibnu wey nabigu wuxuu u yeelay gacalcun weeye waa ku hanti hurahayaa waa in oo wiilkii uu soo korsaday fiqigiisi iyo fahamkiisu yuu garanayaa idan qaadasho inay meesha ka jirto banaanta ruux xaqiisa ka tanaasuli karo ayuu fahansay ibn cabaas eedna u arki maayo saasuu nabigu ibn cabaas u weydiiyey markuu asagoo ku dhagay hawshiisiina nabigu u daayay ile xaqa isagaa iska lahay laakiin ninkan remiiga nabigu hadduu idan weydiiyo hadda abubakar iyo cumar iyo siin lahaa wuxuu dhe haa saaxiibadiibu u doorhaya soo ka mudnaa dareen buu qaadi kara remiyi waa iska dhib badan nabigu hoosta ka xamanaya nabigu hoosta ka xantana wuu ku gaaloobaya khatar buu cadaaladda nabiga iyo dadnimadiisii iyo gobonimadiisii inuu duro isagoon isgaranaynin baa laga yaaba ku aafooba dhibkaaba suuso u imi nabigu wuuu waalkaada dhabdheh waxba ku weydiin maaye ibnu cabaas baan weydiisanayna nabigu dadka u kala miisaanaayeen waagidan wuu niman ree wax ii keeni hanti isiini oo isoo ziyaaran oo hadiye ii keeni hadiyadii baan ka abaalgudi nabigu haddii wax loo keeni waa ka abaalgudi jiray wixii loo keeni wax ka badan buu bixin jiray markuu helo ninka qudhigiisii buu siin jiray nimaa xoogow timira ii keena ama goosarada ama xoogow suus gelley ama qamadi ah markaasuu nabigu in ka fiican siinaya markaasay saluugahayaan way saluugayaan buui wixbay yaraysanayaan wixii hadda ka dambeeya ninkii hadiye ii keena ka aqbali maayo inuu qurashi yahay mooyeen ama reer haqiif yahay mooyeen ama reedows lix qoys buu magacaabay oo hilib sami iyo hilib maydhax nabigu ku yaqaanay nimankaa wixii haddii ay keenaan kaba daban yimaadaan haddii wax la siiyona way weynaysanayaan nimankiinan daba taagan ee xandha kusuuxa ahaa wax dambe idinka qaadi maayo suu barwi alayh isalaatu wasalaam dadbaas dadku way kala duwan yihiin way kala duwan yihiin muttafaqun calayhi qowluhu tallahu uu waxa ay wadaca waa dhigay waa saara wey wahadalqula ibnu cabaas axaadiista caddaysay ibnu cabaas inuu yahay waa xadiidka laga qaatay laa ihaara fi اlqurubaat wixii alla loogu dhowaanayo ruuxna looma dooro adaa u baahan u dhawaashaha ajirka adaa u baahan safkii horaa meel ka bannaanaatay sheekhuu gal lama yidhaahda waa laisku kuusaada inaad ku booddaa la rabaa yaa kaaga baahi badan safka horaa fadligiisa iyo ajirkiisa laa iaara fi lqurubaat umr labadiina keen cumro u diraa anigi dirbaad leedahay keen cumro u dira aniga aniga aad leedahay maxaa jira waa low dhawaashu waa cibaado cibaadaadka sidooduba lasuma quude waxaa lasku quura wii adduunyaah wii xandha adduunyaah idan ibn cabaas wuxuu arkaa nebi maxamed weelka meeshuu ka cabo in afka la saaroo hambadiisii lagu xigsado inay tahay allow dhawaasho iyo khayr idan wuuu cidno u doorim runtii waan runtii qaacidu waa istinaa'aad baa gala laysat calaa iطlaaqiha baabu karahati shurbi min fami اlqirbati wa naxwiha wa bayaani anahu karahatu tanzih la taxriim wuxuu baab yahay in la kohdo sibraarka afkiisa in wax laga cabo iyo wanaxwi wax sibraar la mid ah weelasha afka dhuuban ee gudahooda wax ku jira aan la arkaynin intaad afka afkaad saarto biyaha lagama qurquriyo barambaraa ku jiri karta hingarlaaba dhex fadhiisan kara dibqalooc mas baaba dhex fadhiisan kara xilligii madiinay dhacday sbrar baa saxaabi intuu saa u furay buu yuu afka ka cabanuugay mas ku jiray baa calooshiisi tagay halis weeye halis marka dhalooyinka la arkaya ayadu culays ma laha waxaa la arkaya gudihiisa wa ku jira laga hadlayaa caagadahan gudahooda aan la arkaynin iyo sibraarku adda gudihiisa lama arkaayo xaggana afka dhuuban afka lagama saaro lagama miigto waa laga shubtaa nahaa rasuulka ilah sal slam wuxuu ummadda ka reebay cafwan can abi saciid radi allahu tacaala canhu qaal nahaa rasul sal slam waxbaan ka booda miyahaade iyo wa in la caddeeyo baabka anon fasirin baan xadiidkii bilaaba baan filaya karaahatu shurbi kohsiga la kodo laga cabo min fami lqirbatis baraabka afkiisa iyo wanaxwi lamida dhalooyinka kale iyo weerasha afka dhuuban o dhan loo jeedaa iyo wa in la caddeeyo annahu wa bayaani annahu karaahatu tanziih reebidda la iska reebay inay tahay karaaho ay tahay in la cadeeyo oo aysan ahayn taxriim ahayn can abi saciidin alkhudri radi allahu tacaala canhu qaal nahaa rasuul اllah rasuulka ummadda wuxuu ka reebay can ikhtinaaثi اlasqiyati ikhtinaa ikhtinaa iyo qabci iyo khanfi wax layaha kala jira weelka afkiisa weelka afka yare afka dhuuba in saa intii loo jebiyo la jirdaco oo bannaanka afkiisa loo soo bixiyo ana iyo khani ikhtinaa baa la yidhahdaa in hoos laiskugu jabiyo afkiisa dib loo celiyo asaga dib laiskugu celiyana qabci baa le cinda alcarab ikhtinaadkuna waa taqaana hadda jawaanka marka wa ka miisaysa maxaad samaysaan afkiisaad rogaysaan ood jabinaysaa kadibna meeshii masagadu joogta tegaysa markaasaad ka beegaysaa sibraarka marka in afkiisa loo jabiyo nabigu waa diiday weeye oo marka laga cabo naha ummadda wuxuu ka reebay can ikhtinaafi اlasqiyati sibraarada in la jabsado asqiyadu waa jamcu siqaa'in ikhtinaaثkuna waa ifticaalu min alkhanai aw alkhanfi wawa altakasur wاlinhinaa shayga in la jabiyo ama saa darteed baa ruuxa ninka ragga ee dhaqanka sida dumarku waxa rogda ama isku jajabiye waxaa la yidhahdaa khunha khunha baa la yidhahdaa yacni wuxuu u jeedaa an tuksara in la jabiyo nabigu diida afkeeda in la jabiyo afwaahuha afka loo jabiyo wayushra minha wax laga cabuu diiday nabigu maxaa yeeley waxbaa gudaha kaaga soo bixi kara biyihii aad afka aad afku saartay waxbaa kaaga soo dhibaataad geysan kartaa biyihiina way uri karaan dhacaan iyo cali iyo kaaga dhici kara howlaha ma fiicno wey howlaha ma wanaagsano ha shubto waa laga shubtaa wa karaahatu tanziih taxriim maaha nabi maxamed oo sibra afkii ka cabay baa la keeni muttafaqun calayhi وcan abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal nahaa rasuul اllah rasulka il umadda wuxuu ka reebay an yushraba in laga cabo laga dhamo min fi siqaa'i sibraarka afkiisa aw ilqirbati ama qirbadda afkeeda muttafaqun calayh afkeeda dhuuban een ku jira la arkaynin in afka la saaro buu nabigu diiday waana cilo dhakhtareed baa ku jirto caafimaad ahaan iyo nabadgelyaa la dhowrayaabay culimmadu u badan yihiin وعن أم ثاaبت كبشة بنت ثاaبت أkti xسان بن ثاaبت gabadha umu haabit lo kabsho magaceedu ahaa ee la dhalatay xasaan ibnu haabit walaashii ahayd qaala waxay tii dakhala caleyhi rasuulullah rasuulka ilaahi baa ii soo galay fa shariba nabigu wuxuu ka cabbay min fii qirbatin sibraar afkiibuu ka cabbay mucallaqatin la xidho oo ka guriga qaa'iman asagoo taagan nabigu sare joogo faqumtu waan istaagay jiray gabadhu ilaa fiiha sibraarka afkiisa ama irbada afkeeda baan u istaagay faqadactu waan soo goostay ee litabaruki nabigay barakaysanaysa meeshuu afka saaray candhuftiisii iyo nabigu raadkiisiinay barakaystay doonaysa rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasanu saxiix wuxuu uhi nawwi wainamaa qaacatha waxay u goysay litaxfada inay ilaaliso dhowrto mawdica fami rasuulilaahi rasuulka ilahi afkiisu meeshuu taabtay uu qabtay inay ilaalisay rabtaa meesha hadday dayn lahayd caruurtiibaa afka saari dadka kale afka saari nabi maxamed afkiisiiyo meeshuu afka saaray baa xooguhu la bahdilayaa la quurhsanaya way dhowraysa way ilaalinaysa waa gobonnimo dadaal bay samaysay watabaraka bi barakaysatana way u yeeshay watasuuna way ka dhowrto can ilibtidaali bahdilka iyo in la eh, eh, eh, quursado wa hada alxadiiu xadiidkana maxmulun waxaa lagu xambaaray calaa bayaan aljawaas in la caddeeyo inay bannaan tahay sibraarka afkiisa in wax laga cabi karo cinda daruura ama cinda alxaaja istaagana wax lagu cabi karo wاlxadiiثaani الsaabiqaan labada xadiiث u horeeye hore kii abi huray kii abi saciid libayaani اlafضل wاlakmali wاllahu aclam waxaa loogu talagalay sida wanaagsan ee fadliga badan sida wanaaga badan waa maxay inaan laga cabin ma bannaan tahay laakiin laga cabo way bannaan tahay nabigu way banaantay macal alkaraaha laakiin nebi maxamed markuu samaynay karaaha kuma aha limaada nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam waxaa la faray shareecada iyo diinta ummadda inuu caddeeyo nabiguna wuxuu wax ku caddeeyaa ficil iyo qowlba waa ku caddeeyaa fal iyo weedhba waa ku caddayn karaa shay aan xaaraam ahayn oo karaaha buu nabigu samaynaya markuu asagu samaynayana asaga karaaha kuma aha shay u bannaan buu sameey bilaa karaahatin lannahu falku wax ku caddaynaya inagu laakiin karaaha inugu noqonaya baabu karaahati nafki fi sharaabi kohsiga la kohday in la afuufo biyaha iyo cabitaanada la cabayo can abi saciidin اkhudri radi allahu tacaala canhu ana اnabiya sal lay wasalam naha ummadda wuxuu ka reebay can nafki fi sharaab biyaha in la afuufo caanaha la afuufo shaha la afuufo laban baa de loo afuufaa inaad iska qaboojinayso iyo inaad saxar iyo qashin iska riixayso haddaad iska qaboojinayso ha afuufine dhigo ha kuu qaboobe maxaa u degdegi dhig isagaa qaboobi doone waxyar kadib isagaa baraf noqon doona waxba ha afuufin haddii qashin waxaa ku jirana iska soo bixi qaado qaado qori qaado balqi laakiin afuufka lama ogolo faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi nabi allow alqadaatu araaha fi linaa qashin baan ku arkayaa weelka gudihiisa alqadaa yani waa qashinka caro saxar wax noocaasa ah, tin araha waxaan ku arkayaa fil inaa ku arkaya de maxaan sameeyaa faqaal nabig wuxuu hi ahriqiha daadi wax yar balqi biyaha biyaha wax yar iska balqi ama qori ku qaad qaala wuxuu hi innii anigu laa arwi nabi allow kuma dhergo min nafasin waaxidin hal maroon biyaha afka saaro kuma dharge maxaan sameeyaa qaalu nabigu wuxuu ihi faabin ilqadaxa weelka ka dheere haddaba faabin ka foge ka dheere alqadaxa weelkii idan hadday sidaatoodan ku dhargayni hal mar canfiika afkaada ka foge bannaanka ku neefso markaad neeftirata haddana ku noqo rawaahu tirmidi wa qaala xadiiun xasanun saxiix marka xadiidkan wuxuu tilmaamay mafhuumu lmukhaalafa laga fahmay hal mar in lagu cabbi karo xadiidkii hore ee ibni laa tashrabuu shurban waaxidan ka shurbibaciirna in mantuuqiisu wuxuu diidaya shurbiga waaxidka ah in laba xaal laga kala dhigay iyo inay istacaarudaan mid bay noqonaysa marka laba xaal aynu ka xambaarayna ka horan wuxuu ka hadlayay markaad biyo badan u baahanta inaad cabto kanna waxaan eh, ku saabsan yahay markaad ah, aad biyo yar u baahantaho hal mar aad ku kaaftoomayso saas darteed buu weelka afka ka foge oo laba goor iyo saddex goorbaa ku cab baa ku tusaysay marka isma diidayaan وn بن cabاasi رضي الlaه taعaaلى عaن أن نب sل sl nabgu madnha wuxuu ka reebay an yutanafasa in lagu neefsado fi اlإinaaءi weelka gudihiisa aw yunfaka la afuufo fiihi fi اlإinaa fuuf la laba cilun baadn loo afoo inaga soo sheegnay midna waxaa weeye kuway dartii ha kuu qabayba ku dhaha degdegidhi iyo in ahin aad ku aragto ahinka iska soo saar ama biyihii bali rawaahu tirmid waqaala xadiiu xasanu صaxiix nahyigan soo arooray nahyu taxriim wadaaddaa ku xambaaray nimanna karaahay ku xambaareenoo waxay leeyihiin ma aha wujuub ma aha limaada cila saarifa iyo lama haye waxay leeyihiin macnaha diidaya baabku waa baab اladab وmakaarim اlakhlaaq wixii baabka ku yimaadana asal waxaa lagu xambaara wixii nahyaana karaha lagu xambaaraa wixii amarana istixbaab iyo nadba lagu xambaara qaacidadiisa iska jeexdeen waana qaacidaan musallam ahay baabu bayaani jawaazi shurbi qaa'ima wa bayaani ana alakmala wاlafdala ashurbu qaacida wuxuu baab yahay in la caddeeyo inay bannaantay adoo taaga in wa la abi karo istaag wax lagu cabi karo iyo in la caddeeyo sida fadliga badan ama dhammayska tiran waa maxay ashurbu qaacidan jumhuurtu marka warkooda iska cadyahay waxay dhaha iyagu istaaga wax lagu cabaayey xaaraan mee waa karaaho istaaga in wax lagu cuno xaaraan mee waa karaaho haddaad ku cabto karaahaad ku dhacday ee xaaraanmaadan ku dhicin axaadiistii diiday ee nabiga uu ka reebay istaag lagu cabin ee farabadnaydna nahyiga ku yimid waa nahyu karaaha tansiib ila taxriim maxaa yeelay falka nebi maxamed baa caddaynaya shaygu inuu karaahayay leeyihi oo nabiga istaag ku cabay haddaynu soo maraynay gabadhi ahayd ummu aabit kabsha binti aabit baynu soo maraynay axaadii kaleo umu salamay kii cabaas iyo kii cali iyo iman doonaan kii anas iyo iman doonaan iyaguna idan jumhuurtu waxay leeyiin ficilka nebi maxamed wuxuu caddaynayaa oo uu nahyigii iyo amarkii wixii laga waday istaag wax ku cabina fadhi wax ku caba amarka noocaasa iyo nahyiga noocaasa waxa laga waday karaaho ma fiicno waa laga roon yahay asalahaasa way bannaantahay baa laga waday ibn xasm isagu daahiri way ka daran waxay waa xaaraan in wax lagu caba istaag wayna bannaantay dheen daahiriyo in istaag wax lagu cuno wixii cabbitaana ma bannaanay istaag in lagu cabbay dheheen wixii cunutaana baada istaag iyo fadhi waa isku mid bay yidhaahdeen waa lagu cabi karaa cafwan waa lagu cuni karaa oo maxaa jira wuxuu leeyahay asagu axaadiista odhanaysa maxamed baa istaag ku cab oo abubakar baa ku cabay oo saxaabaa ku cabtay waxaa weeye inta horeen layska reebin wey buuri inta horeen aan laysu diidin bini aadam waxaa la yaqaanaa say u qabato ama raashin u helo ama cabitaan u helo ku cabaa hadduu fadhiyo hadduu taagayo hadduu jiifo laakiin waaga dambe la yidhi idinkoo taag waxbaa cabina nahyigaasaa dambeeyey isagaa naasikha istaagin wax lagu cabana waa mansuukh halkaas isagu maray wax ku taageeray ma jiro waa war asagu uu wato daahiriyu wa fadhiisan jireen fiihi baabkan waxaa ku jira xadiiu kabsha asaabiq xadii kabshin soo maraynay mar dhowayto mxuu ah xdan iyo saddex xadiikan ku soo maraynay buu ujeedaa oo nabi maxamed baa sibraar guriga ka lalaaday istaag kaga cabay kadibna meeshii baan soo goostay gabadhay odhanaysa an bn cabaas radi allahu tacaala canhuma qaala saqaytu nabiya nabi maxamed baan waraabiyey min zamzama xeelkii zamzam baan ka waraabiyey fashariba nabigaa cabay wahuwa qaam isagoo taagan wa xajat lwadaac sanadkii sagootiska siddeean maalmood kadibuu nabiga sii noolaa nahyigaa horeeyey falkaana dambeeyey sida cad mutafaq calayh wa can inazaal ibnu sabrata min kibaar اtaabiciin waqiila waa saxaabina waa la sheegaa qaala wuxuu uhi taabicigaas ataa caliyun cali bn abi aalib baa wuxuu yimid baaba araxbati ardaagii masaajidka kuufa rabadu meeshaa bannaanee barandada ah weeye masaajidka bannaanka duleedkiisa ah ee layska fadhiisto ama lagu tukado haddii la rabo fa shariba qaa'iman asagoo taagan buu cabay biyihii wa qaala wuxuuna yidhi inii ra'aytu rasuula اllahi sal ly slam facala kamaa ra'aytumuunii facaltu nabi maxamedoo sameeyey baan arkay sidaad aragtay inaan sameeyey ra'aytu rasuula allah sal l slam rasuulka arkay boo facala sameeye oo yeelay kamaa ra'aytum sidaay aragteen facaltu anoo yeelay rawahu lbukhaari calina sidaasuu sameeyey wuxuu u arka iyo saxaabadu inuu hee falku uu dembeeyey iyo istaaku cabiddu ay karaaha tahay sheekh albaani baa ku taageersan hawshaas daahiriyada oo isaga wuxuu leeyahay istaag wax lagu cabo waa xaaraan ila lidaruura وcan bn cumar radi allahu tacaala canhuma qaal kuna calى cadi rasuuli lah xilligii ahayn naأkulu ku wax cuna wanaxnu namshi anagoo soconna wanashrabu wanaxnu qiyaamun ibn cumar baa xilligii nebi maxamed annagoo soconana wax cuni jiray oo safar ah wixii markaan u baahanno faakiha iyo khudaar iyo wixii noocaasa ah ama haddii kiisba la wa nashrab waan cabbi jiray biyo iyo cabbitaanna iyo caanaha wanaxnu qiyaam taagtaagan falkii saxaabada idan hawshaa nebi maxamed xilligiisa ay sameeyeen naxabsa uu kuu leeyahay waa intaan laisu diidin ka hor wuu awilhayaa intaan laisu weeye buu leeyahay isagu rwاه التrmd وقال xadيiث xasن صحيiح وعn cmن شعayb عن أbيه عن jadه qال wxuu hi صxaabigaas ra'aytu rasuul allah rasuulka ilahi baan arkayo yashrabu qaa'iman wa qaacida rasuulka ilahi baan arkayoo fadhi iyo istaagba wax ku cabahaya rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan xasanun saxiix wa can anas bni maalik radi allahu tacaala canhu qaal cafwa can nebi sal slm anahu qaal annahu nahaa ummadda wuxuu ka reebay an yashraba arajulu ninku inuu cabo qaa'iman asagoo taagan qaala qataada waxaan ku nidhi qaala qataad wuxuu idhi faqulnaa lianasin anas waxaan ku nidhi falaaklu cunitaanka ka war nabigu hadduu diido istaag iyo sarajoog in wax lagu cabo ama lagu dhamo bal cunitaanka ka waran anas wuxuu idhi daalika asharu kaasaa ka shar badan aw akhbaso ama asaga ka liito ka ba'anoo ka ayaa ka sii daran buuo ka liitay istaagga in wax lagu cabo rawaahu muslim wa fii riwaayatin lahu riwaayad muslim uu leeyahay waxaa ana nebi sal slm zajara ummadda wuxuu ka fiijiyey an shurbi qaa'iman istaagin lagu cabo adiladan marka tilmaamaysa ee diidaysa istaag wax ku cabidda iyo midda tilmaamaysa inu ku cabi saxaban ay ku cabi jireen culamadu waa isku maandhaafeen istaagin wax lagu cabadaa dambaysay oo nahyigaa horreeyey bay u badan yihiin saxaabana u badan yihiin saasaan u daynaynaa ra'yigan marka ee odhanaya istaag wax laguma cuni karana laguma raacin anas waa mujtahid ijtihaaday keligii baa la yimid lam yutaabac calayh tafarada bihi anas maxaa yeelay inuu ku ijtihaaday baa muuqato wuxuu i daalika akhbau ibnu cumarna wuxuu ku soo yidhi xilligii nebi maxamed nabigoo jooga ayaan istaag wax ku cuni jiray istaagna wax ku cabbi jiray marka anas baa la tafarada la yidhahda wax ku raacayna ma uu jiro وcan abi hurata radi اllahu tacalى canhu qaal xadiikanaaba ka dari doonaa xadiika kale oo dhanba qaala qaala rasul sal ly slm laa yashrabanna axadu axad yuusan ku cabin oo minku idinka kamida ah qaa'iman istaag axadna yuusan istaag wax ku cabin faman nasiya ninka ishilmaamay istaag wax ku caba falyastaqi hasmatajiyo hasmatag waa inuu gacanta afka geliyo rawaahu muslim faman nasiya falyastaqida jumhuur ahlicilm waxay ku xambaareen waa istixbaab adoo inaad istaag wax ku cabto waa karaaho adoon isgaranan iska dhaagan haddaad intaad istaag wax ku cabtana waxaa sunna ah inaad ismatajisa yidhaahdeen falyastaqi amarka laamul amriga ficilka la geliyey alistiqaa waxay dhahn waa amru istixbaab ee wujuub ma aha maxaa maba arag anugu axad qaba in laysmataja waa waajib ninkii istaag wa ku caba inuu gacanta farta geliyo iska matajiyo waa waajib wuxuu yidhi ma arag ibnu xasmin laakiin inuu dhihi baan u malayn inkastoona dul istaagin inuu dhihi baan u malayn waraan baaduu soo yidhi waa xaaraan in istaag wax lagu cabo axaadiista odhanaysa waa lagu cabi karana waa mansuukha yidhi tanaalkii buu marinhayaabay ila tahay qurطubi iyo nawwi ijmac bay soo guuriyeen annahu lam yaqul axadu biwujuubi اlistiqaa bay soo guuriyeen wax khilaafsanna ma arag halkan xadiid aan ku dara hadda baabu istixbaabi kowni saaqi اlqowmi aakhiruhum shurban wuxuu baab yahay in la jecel yahay kowni saaqi اlqowmi inuu noqdo ruuxa dadka waraabinaya ee raashinka siinaya ee cabitaanka u qaybinaya aakhiruhum shurban midka u cabitaan dambeeya ummad haddaad u adeegaysood adugu u teelayso u dambee koobka aniga meesha ii dhig cadka aniga meesha ii dhig hadhihi u ayaga u adeega u dhammee wixii soo hadhana markaa arag sidaasay gobonimadu keenaysa وعن أبي qتاadة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قاaل saaqi الqowmi dadka ninka waraabinaya ee wax siinaya aakhirumka u dambeeyo shurban xagga cabitaanka saaqi اlqowm waa sidaa dhar baad ad qaybanayso culm waxay dhaheen xadidku wuxuu asal u yahay shay walbo adugu aad qabanayso dhar baad qaybanaysaa kutub baad qaybanaysaa cuntaad qaybanaysaa biyaad qaybanaysa waxaad doona qaybi qaasimku wa inuu dadka u dambeeyo gobnadu waa sida rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasanu saxiix haddii laisku dilhaya laakiin oo meeshu meel dareen la ay taho laisku laynayo waad dhiganaysa waad dhiganaysaa marka ayadaa aagii dhaweydii somaalidu islayn hayeen baa la yidhi dagaalkii sokeeyada ninetygii ninety onkii yaa qolyo la garan waayo cidin yaa tihiin xasan baan nahay sheekhaal ashraaf baan nahay culummadii soomaalida ay sheegteen iyagoo reer kale ah si loo daayo oday imtixaanoo shuu dadka layn jiraa wuxuu yidhi anaa aqaanee raashiinkeena shaah u soo shuba nin walba koobka loo dhiibo hadd hoostiisa dhigto qolyahay sheegteen wey buui waa <laughs> ree koonfureedka sheegteen wey haddii nin walba koobka sii dhiibana waa ree macallin halalaayuu kala duwan intuba anu waa arkay qolyo marka koobka loo dhiba dhiganhayana waan la xereeyo xer la kitaab baan la akhristay kuwa qaybinhayana waa arkay koobku dhiganka dambe yimaaduu sii gudbinayaa hortakiisu waa inuu dhigto adduun wuxuu noqorba loomahay kanaan la hubaaye dhiga wey tada waa ragadnimo laakiin hadda waxaa weeye saaqi lqowmi aakhiruhum shurban sidaas weeye rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasanu saxiix culummadu waxay xadiidkaani ninka aad abubakar alkaalabadi kitaabkiisi loodhan jiray muxuu ahaa macaani اakhbaar xadiikan harx dheer saddex waraaqood buu ku sharxay xadiikan fiqigiisii howlihiisa hala muraajaceeyo xadiku wuxuu asal u yahay nin walba oo muslimiinta xil u haya wixii dheefa wanaaga ayaga waa inuu u hormariyo asaguna u dambeeyo muslimiintaad xil u haysaa maxaa u yar shah loo qaybiyo maxaa u yar biyo loo qaybiyo allah u dambaynaya mas-uuliyadba diineed baad u haysaa wixii dheef adduunya ayaga u hormaray adaa dharbaad qaybanaysayoo dhuuni adaa u dambayn adiga reerkaada ummadda hormari xadiidku asalkaasuu yuu tooganaya in muslimiinta loo daneeyo iyaga loo khayr miiro wanaaggooda laga shaqeeyo aduguna mas-uuliyad maadaama aad qaadda aad u dambayso ood ka hormarin oodan ka xoolo goosanin ayuu xadiidku asal yahay wallahu subxana wa tacala aclam maxaa keenay baad isleedahay soomaalidu wax badan ritaan inay haddana saxanku buuxa ka tagaan <laughs> soomaalidu hunguriweyn um meeho waa laga hunguriwen um yahay oo tobanoo soomaali saxan ay dhammayn waayeen hal ninoo masaariha qaadahayee qoyskan qoys masaakiina laakiin cudur ay qabaan baa waa sabir la'aan biyo boob bay qabaan biyo boob bay qabaan kulligood ma sabraan inta intuu waxay ridanhay u dhammaysteen kadibna haddana uu ku noqon buu yahay hal mar waxa buuxiso kadibna booda geli iskaga tago werkiisu sabir la'aan bay ku salaysan tahay marka insha allahu tacala casharaha soo socdaan ku baraarujin doona hawsha iyada ah haddii nabigu wasalaam uu diiday farihii ayagoon la musnayn in la tirtiro oo cadkii dhacay uu nabigu yah laga daba tago raashin la dayaco lama ogolo naha can idaacati ilmaal wax yar oo qadarkaada rido wixii kale badbaadi taas waa waajib diineed ma aha shay karaahe iyo sunna waa waajib inaan raashiinka cuntada la dayacin oon la baatulin oon lagu ciyaarin waynu ka hadli doonta alla yidhah insha allahu tacala wallah subxana wa tacala